alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu ala rasul lahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam qaala rasuulu lahi salى allahu alayh wasalam alqudaatu akmil اxadiis aye cibaarada dhamaystir alqudaatu a halaahatun alqudaatu halaahatun aye ithnaan a fi الnaar waaxidu fi اljanة man hm man huma الاثنان اللذان يدخلان النار اذكر واحدا منه وما a kuwa waaraya ma jirte adaa ku darsa intaa mala <laughs> labada naarta gelaya haye haye carafa الحaqa walakinahu khalafa alxaqa walam yaxkum bihi liajli hawaah aw rishwa aw gayri dalik axsant wthani lam yacrif alxaqa faqadna annaasa bijahl famaada nastambid wanastafiidu min hada maxaynu halkaa kala soo baxayna aye maxaynu kala soo baxayna halka labada maxaa loo shardiyaya qofkii an yakuna caaliman soo ma an yakuna caalima bilxukmi de soo ma o bisharc inu xukunkii garanay sax wa an yakuna ay an yakuna rajulan oo kala soo baxda halka waay wa an yakuna a an yakuna caaliman wa an yakuna fik haya caadilan man wuliya الqضاء faqad dubxa bغayri الsikin ma macna hadi الcibaarة aye maxaa lagu gawracay midi saawira lagu kirkiray miya waayo hadalku waa sax hadalku de waa saas weeye bغayri sikin midi la-aan baaba la gawracay wey haddii dee dhagaxa iyo wax lamida ah lagu kirkiro qofkii de naftu hore ka bixi mayso waa lagu sixiyey nafti weyaan laakin cibaadadu dee daahirkeeda way ka xeel dheertay soo maha haye ka soco a naftii bay ku silcaysaa dhib badan iyo xanuun badan buu aada u dareemaya haye qofka qadaaga loo dhibay dee halis buu ku sugayay soo maha amba dhibaato fara badan iyo mashaakil badan talo maxaad ku xukuntaa sida maxay kale warwarkaaba dilaya inuu israaliya markaa wey inakum sataxrisuna calى اlimaarati wasatakunu nadaama ywma alqiyaama haddii aad u aragto inaad maanta madaxweyne noqoto oo adigu aad sabab u noqonayso inaad wax badbaadiso miyaad jeclaysan inay madaxweyne noqoto ay mat noqoni matamalis hadda waa la iska jeceliya baasha haye aye waa ikhtiyaar weli suaal waa ikhtiyaar weliya haddii aad u arkayso matala inaad adigu maanta meel meeshay doonto ama madaxweyne ha noqoto ama meel ka sokayse in halka aad ku habboon tahay oo aad wax bedeli doonto oo khayr iyo miyaanay hayna tamanido markaa amba ina doonto ilaa rasuulku alay sla slam uu dhaliilay soo maaha inanku taxrisuuna cala alimaana oad ku dadaali doontaana wax idinku dabeecaysan madaxnimadu laakiin murugay idinku noqon doontaa maalinta qiyaamaha war maxaa igu wati afka xeesha dheer marka lagu hadlana war yaa harageedii igaga celiya <laughs> war yaa harageedii he igaga celiya aye alkaa markaa waa fadal nin baa siyar hoose gacanta ku taagay ha haye haye haye Ah. ka cudurdaarana waa qadaagii kaasi imaaraduna way ka caamsan tahay oo ya imaarat albalad bay noqon kartaa saas waa sax hay uu doonan karaa qofku hadduu ogyahay yahay boqol kiiba boqol meeshaa munkar ila waa munkar baa ka jiraba ka soo qaad in lagu dadaalo madaxnimada sax maahe lakiin munkarkaa wuxuu ogayay isagu inuu suulin karayo waa hubaa weeyaan haddaanu suulin karayna inuu fudaydinayo islamarkaana naftiisuna dee diintiisu ay u badbaadayso ilaa raasimaalkaa ka horeya ribciga quu anfusakum waalaykum soo maha naftaada wax kasta ka horeysa intaan cid kale islaaxin haddaad taadii waayeysa maxaad islaaxinaya nabiy llaahi yuusuf miyaanu odhan salaam ijcalnii calى khaza'in اlardi inii xafiidun caliim soo maha a dee waa wasiir bimanzilat wasiir اlmaaliya oo kale ayuu wasiirka maaliyadda oo kale ayuu ka dhignaa marka ii dhib bu hi anaa ilaalinaya wuxuu u arkay halkaa xataa inuu dacwad ahaan wax ka qaban karo ama umadda wax ka tari karo nafci iyo waxtar uga yeelan karo lakiin asalku waa in meesha halkaa la iska ilaaliyo waa in qofku naftiisa ma hubo qofku naftiisa he ma hubo waanaynu aragnay oo waaqica laftigiisu dad badan waa ku darsadeen markii dambe tirada fa nicmat almurdica wa nicmat lfaatima wa bi'sat lfaatima haye udkur sharxan ijmaaliya lihadihi alcibaara nicmat lmurdica haye ya hadalka kor qaado aniga aban ku maqlin maxaa imanaysa ardaydan ay madaxnimada marka qabto wuu nicmaystay oo de way way nuujinaysaa soo maha waa neef aan waa waa il irmaan kale ya iyo caano u jaqayo markay dee aakhira laysla tegay ama la dhow la xisaabiyo la halkaa maxaad maalintii ya saa u yeeshay taa kale aad u yeeshay taa kale aad u yeeshayna dee fartuu dhexda ka qaniini doona ya ama markuu madaxnimada waayo hawshaa waayo way waa bisat ilfaadiba oo markay kagu dhana way dhib badantay way sharax dheeraada baad u raadinaysaan xadiiska insha allah jawaabtaa maalinta dambe idinka doonaya maalinta dambe idinka doonaya insha allah waxa uu nabigu inoo sheegay alayhi الsalaatu wasalaam laa yaxkum axadu bayna اtnain wahuwa qadbaan qof yuu xukumin dadka yuu kale xukumin isagoo cadhaysan waynu iska garan karnaa sababta soo maha maxaa looga qiyaas qaadanaya ya haye ya isagoo aada u farxsan oo farxaddu ay madax martay oo kale farxadda bilaa mise xukunkan markaa maxaa la haye farxadda a inay hmm. farxaddaasi madax marto haddii lawaa fiisihi maraakiin baa kusoo baxaya oo tusaale alaas <laughs> ya hmm. haddii laga odhan lahaa aye hadii lagu odhan lahaa fiisihii maraykan baa kuu soo baxay iminka amba lagu dhoofinaya hal shardi baan kugu xidhayna xaafadiina ha u sheegin markaad maraykan ka degtana waad ya oo waxaasina lahuba de waa lahubaa maaha ka hor maxaad samay ya waad iska aqbal lahayd soo ma <laughs> way maxaa looga qiyaas qaadanaya o kale haye xaalad kastoo qofki uu maskaxdiisu isbedelaysa de sida matala hadduu aada u gaajoonaya ka war iyo si qofkii oo dee kaadi iyo wax lamid ay ah aada u hayaan isagoo aada u murugeysan iyo wixii lamidkaa laga qiyaas qaadanayaa waayo maskaxdii wayna soo jeedo waayo qofkan ijtihaadaya laabe laba ula soomaalida sama odhan maxay dhahay laabe laba ula mid unbu qofku dee laba ma garanaysa maa jacala allahu lirajuli min qalbayni fii jawfi lan yuflixa qowm walow amrahm imra'a ma sababu hada alxadiis sababu wuruudi hada alxadiis inkastoo inaan sheegin maalintii baa filaya haye ya inaanay qabanayn waa sax kaasi waa waadix lakin sababtii baa la yihi sababtu xadiiskani kusoo arooray nabiga loo sheegay alayh الsalaatu wasalaam ninkii kisra loodhan jiray in la inqilaabay oo markaa inta meeshii laga saaray inantiisi loo dhibay muxuu nabigu yihi alay sla markaa lan yuflixa qowm walow amrahum dee ciddii koowaadoo la jeero bay noqotay dowladdii romaniyiintu mudday sii taagneed way iska joogtay lakiin nimankaasi waa ti markaa muslimiintu markii dambe ay jeedaan imika caasimadeedii madayin oo iiraan ku taalla imika la qabsaday ee dhulkaas xun waayo waa la garanayaa ilaahay ba subxana wa tacala rag iyo dumar xagga abuurkooda kala duway xagga fikirkooda iyo waxyaalo badan way ku kala duwayn imaaradan iyo madaxnimadanna waa arrin culus oo markaa marka qaarkood cazime iyo go-aan bay ubaahantay mararka qaarkood waxay u baahan ubaahantahy dulqaad fara badan waxyaalo badan oo dee raggu ay laga yaabo inay guud ahaan kaga wanaagsan yihiin dumarka ayay u baahan tahay madaxnimadu laakiin dee imika waa foodsaar dabasaar loo rog foodsaar dabasaar loo rog mala af soomaaliga garanaysaane arrintii way isbedeshay oo dumarki waxay leeyihin annagoo aqoontii raggu ay lahayn leh annagoo waxa weeyaan bulshada u badan annagoo sidana maxaa naloogu diidaya ya <laughs> wadaadadan way la culoobeen qaar badan qaar badan wadaadadii la culoobeen oo wadaadada dumarku way madaxa kaga taagayiin waa leeyihin hadda iyaga dantooda alga shaqeynaya raggii baaba leeyahy war meeshaa iska ilaaliyo diintaadaad kuwaysaa adeer cibaadadaada iyo masaajidkaaga iyo khayrkaaga baa iska wadani laba qof baa ku yimi cabdilqadirow ood wax kale xukumayso hay midna saaxiibatin midna lafa timiraad baad isku tuurteen ma <laughs> garat marka sidee baad labadaba kale xukumaysa markay kugu yimaadaan miyaad fahmaysa horta laba timiraad ya way kala wanaagsan yihin waad wareysanaysaa maxaaykaad lafaad miro isku tuurtay gawar miyaad fahamtay horta lafa timirood wax loga jeedo haye a sax labadaba waad wareysanaysaa waa tilfrid haye haye fadhigii waad ka simaysaa hadalkii waad ka simaysaa eegmadii waad ka simaysaa soo maaha intay dhegeysanayaan s waxaas dhan waayo maxaan uga jeedaa lafa timira <laughs> baad isku tuurtay maxaan uga jeedaa e fadal yaa saaxibu nadaara ninkan ha afarta idhood low ka soco waa adiga waa adiga ninka maraayadis maan uga jeedaa e ya waad iskhilaftay wey macnehedu lafa timirood baan isku tuuray waan iskhilaafnay wey qala almualif raximah llah kitaabu lcitqi kitaabu lcitqi waa kitaabkii xoreynta ku saabsanaa ay taxriiru alriqaab min alriqi weyaan alcitqu macnaha imika halkan looga jeeda waa maxay waa addoommada xoreyntoodii taxriir alraqaba amba riqaabka addoonto ka dhigasha macyo mufrad وعn abi هuريرaةa رadي الlahu عanهu qala qala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslم ayuma mri'i muslimi ayuma imri'in qofkii kasta ee muslimin muslilah oo actaqa xoreeya imra-an musliman qof muslima xoreeya istanqadahu allahu ilaahay baa kaga badbaadiya bikulli cudwin xubin kasta oo minhu ka mida qofkaa u xoreeyey cudwan xubin buu kaga badbaadiyaa minhu ay almuctaqu kii la xoreeya min annaari naartuu kaga badbaadiya mutafaqun caleyh walitirmidi wasaxaabi can abi umaama wa ayuma mri'in muslimin qofkii kastee muslima actaqa xoreeya imra'atayni laba dumara oo muslimatayni muslima kaanataa waxay ahaanayeen fikaakahu min annaar qaar laga fikaakahu furashadiisay noqonayaan min annaari naar lagaga furanayo ee lagaga badbaadinayo waliabi daawuuda min xadiisi kacb bn mura wa ayuma imra'ati muslimatin gabarhtii gabadhii kasta muslimada ee actaqad xoreysa imra'atan muslimatan gabadh muslimada kaanat waxay noqonaysaa fikaakaha min annaar furashadeeda naarta ayay noqonaysaa marka alcidqu sheekhu uu dambaysiiyey marka sheekh ibn cuthayman raximah llah wuxuu leeyay sababtu kitaabka ugu dambeysiyey waxa weeyaan marka laga reebo kitaabka dambe imanaya wa tafaawul an yuctiqahu allahu min annaar wuxuu tafaawulayaa in ilaahay subxaana wa tacaala naarta uu ka xoreeyo halkay culimada fiqiga qaar badan qaar marka culimada lamidiina way ku waafiqeen halkay culimada fiqiga qaar badani ay laga yaabo inay geeyaan kitaab eh, kitaabu lmawaariidka ay ku xigsiyaan maadaama mawaariista iyo dhaxalka ay ka mid tahay asbaabaha la ysku dhexlo eh, alcataaqa amba xoreynta qof la xoreeyey asbaabta uu qofku inuu dhexli karo kii xoreeyey oo alwalaa wixii loodhan odhan jiray islaamku markaa muxuu addoonsiga ka qabaa marka koowaad asbaabta qofka addoon uu ku noqon karo waa midun hal midun weyan dadku asalkoodu waa inay xor yihiin hal mar un baa markaa arrintaasi iman karta fadlan halka mar iman kartaa waa goorma waa marka dagaalo dhaco iyo jihaad lagu soo qabsa ayay ayuu addoonnimadaasi diinta ooga sheegay laakiin qof iska caadiya in la adoonsado rasuulku alayh الsalatu slam muxuu tilmaamay alla subxaana watacaala inuu yihi saddex anaa la doodaya maalinta qiyaamaha waxaa ka mid ahaa rajulu baaca xura faakala hamana qof qof xore addoon ka dhigo intuu iibiyey lacagtii socon sababtaa markay tahay haddana gaalkii marka lasoo qabsado ee addoon laga dhigo ayaa haddana islaamku wuxuu dhiiri gelinaya in la xoreeyo dariiqo qaldana way dhici kartaa kartaayoo qof matalan si gaara loo addoonsaday oo markii hore dee sidii jaahiliyaddu jirtay iyo wax lamid ah ama dee meel addoonnimadiiba ka jirto qaladkaasi ka jiro qofkii inuu xoreeyo uu soo gudagelaya lakin asalka islaamku intuu ogol yahayba dariiqada ku ogolyahy waayo waxay doonaan gaaladu inay ku dhaleecayaan islaamka addoonnimay addoonsigu ogolyahay wax lamid ah islaamkuna hadduu xitaa cid addoonsaday waa ciddaa gaalada addoonsigaasina macneed waa maxay xorriyaddii wax kamid un baa loo diiday wey e lakiin se loo ixtiraamayo se loola dhaqmayo wanaajintiisa iyo inaan la kelifaynin in la garaacayn waxaas o dhan laakiin iyagu ummad dhan bay duleysteen nimankaa gaalada imika lenahay xadaarad bay gaadheen iyo maraykan iyo ingiriis waxa laguu sheegaya kumana millionis millionis bay sida xoolaha ugu gureen ba maraakiib afrikaana oo intay halkaa ka dalooliyaan lugta hoose ee boqonta ay ku qodayeen dhulka markii dambana a idhahdeen markay dhulkoodii wuxuu ka keeneen xor baatin iyago waxbana aan xorayn marka wadi hadda ay xaqreen laakiin inagu dee ma fahamsanina waan eh, qaarna si dadban bay u gumaysanayaan oo dee maskixiyan bay haddana inay naga fariistanaadeen in kale mooyaane haddana maskaxiya laftigeeda wayna gumaysteen oo waxay iskaga keen dhigeen xuquuqda bani aadamka inay ilaalinayaan inay iyagu waxa weyaan horumarkii ugu weynaaye xagga diimaha iyo qofka xorriyadiisa iyo waxay siinayaan inay diinta islaamku tahay diin dadka cadaadis ku haysa oo dumarka xorriyaddii u diiday waxaasoo dhan bay xataa qaar badan kasoo dhaadhiciyeen marka oo inagii kamid ah sababtaa keliya markaas ayay leedahay taana waa la dhiirigelin qofkiio markuu islaamo asbaabta inuu islaamaa laga yaabo qofkaasi waatan leeyahy xore fadli weyn baa ku jira in qofku xoreeyo xataa haddaanu fadli iyo ajir ka raadinaynin mararka qaarkood bay waajib ku noqonaysaa xoreyntii inuu fatxariru raqabati mumina soo ma ahayn marar badan ayaa ama fatxariru raqaba gaalka in la xoreeyo ka war laftigiisii isaga laftigiisa fadli iyo ajir baa laga helaya laakiin ajarka ugu weynee laga helayo qof muslima ayuma mri'in actaqa imra'an musliman qof muslim ahoo dee ixtiraamka islaamnimada wataa qofka xoreeya istanqadahu llahu bikuli cudun minhu cudun minhu min annaar waxaa xadiiska ku jirtay xadis xadiis kale kusoo aroortay xubin kasta xubnihiisa ka mid a ah, xata alfarju bilfarji xataa xubintiisa taranka xubintiisa taranka ilahay kaga badbaadinaya macnuhu markaa ma aha qofkana dee naartii la geenaya waynu iska garanaynaa ila waa muslim labadiiba laakiin qofkan wax xoreeyey inuu naar galo xubin kastoo xubnihiisa kamid ah waa laga joojinaya waxaana lagaga joojinaya fadliga iyo khayrkaa u shaqaystay ee qofka uu xoreeye weeyaan ayaa laga joojinaya xadiiska riwa labadiisa riwaayado dambe waxaa laga qaadanayaa haddii matalan gabadh ay tahay qofka uu nin uu yahay dee inaanay isku dhigmaynin xagga min hadi ljiha marka laga eego oo sidii maadaama ninku dee laba dumar oo kale u dhigmaayey wuxuu tilmaamaya markaa muslimatayn imra'atayn muslimatayn hadday laakiin gabadh tahay gabadh gabadh baa udhigmaysa dabeetna wa ayuma imra'atin muslimatin actaqat imra'ata muslimatan kaanat fikaakaha min annaar waxaa halkaa laga sii qaadanaya markaa ragga iyo dumarka labaduba ajar weyn baa laga helayaa laakiin ninku inuu gabadh xoreeyo inuu nin xoreeyo waxa u fadli badan asalka inuu nin xoreeyo laakiin arrintaasi mutlaqan maahe mar baa laga yaabaa inuu ninku addoon iska xooga yahay oo weli iska sii joogi karaya lakiin gabadh la dulaysanayo oo la dhibaateynayo ay wanaagsan tahay inuu xoreeyo qaala rasuulu lahi sala allahu alay sl rasulku uxuhi ayuma mri'in qofkii kastee muslima muslimun muslimna actaqa xoreeya imra'an qof musliman istanqadahu llahu anqada istanqada waa uu kaga badbaadeeyaa alle subxaanahu watacala bikulli cudwin xubin kastoo minhu isaga ka mid ah qofka ah cudwan xubin buu kaga badbaadiyaa minhu qofkii kale ka mid ah min annaari kaga badbaadiya mutafaqun caleyh wltirmidi wasaxaabigu can abi umaamata wa ayuma mriin muslim qofkii kasa musna actaqa xoreeya imraan imraatayn laba dumara muslimatayn kaanataa waxay noqonaya fikaaka min annaar fakka asrahu faku raqaba waa ka islaamku dhiirigeliya wali abi daawuud min xadiis kacab min xadiisi kacab bn mura wa ayuma imra'ati muslimati gabadhii kase muslimada actaqad xoreysa imra'atan haweeney muslimatan kaanat waxay noqonaysaa fikaaka min annaar furashadeeda naartay noqonaysaa qofku inuu qof xoreeyo ka weyn waxyaalaha keenaya waxaa ka mid ah dee waa qof muslim oo ixtiraam mudan dhinaca kalena naftu waxay iska jeceshahay qofka inaanay ma inay adoonsatay jeceshahay mise inay xoreyso ya ila marka qofkii qofkii ka xoroobo lamid buu noqonayaa oo wax badan buu madax banaananaya kadibna ilaahay wa taala wuxuu ku tilmaamay caqabad iyo jiir laga baxayo qofku naftiisa ku kalifayo falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqabati muu qofkaasi khayrka isku kalifa weeyaan uu naftiisa khayrkaa ku riixo oo meeshaa naftu soo diidantay kasoo maagaysa oo ku qaado oo maxay tahay halkaasi waa addoon la xoreeyo miskiin la quudiyo agoon وعن أبي dr رضي الله عنه qال وxu uhi sألtu نabiya slى الlه alay sl nبga ayaa weydiiyey ayulcamali camalkeeba afdal u wanaagsan qaala wuxu uhi imaanu biالlahi ilahay oo la rumeeyo iyo وجihaad fي sabiilihi ilahay dartii oo loo jihaado qultu waxaan kuuhi fa ayu riqaabi afdalu addoommadana keebaa u fadli badan fa ayu riqaabi afdalu ay min jihati alictiqaaq ictaaq xagga xoreynta marka laga eego aw ilcitq qaala wuxuu yihi calaaha ta u sarraysa buu nebigu yhi alay slat slam hamanan xagga wa anfasahaa wa anfasuhaa ay wa aqlaaha ta u qaalisan cinda agtiisa ta u qaalisan xadiiskana wuxuu caddaynayaa adoobadu si usii kala ajar badnaanayaan haddana xagga xoreynta marka la eego waa sida usii kala lacag badan yihiin ay u kala xoog badan yihin u kala waxtar badan yihiin isla markaana ay dadka haysta ee ehelka u ah shay-u nafis nafiis muxuu ahaa bimacnaa soo ma ahayn anfusuha anfasuhaa cinda ahliha u qaalisan wa calaha thaman marka sidaa loo idlaaqa markaa wey markaa nin taag daran iyo nin xoog ah oo aada u shaqeeya tusaale ahaan dee labada qo reerka ula joogaa waxay jecel yihin baa laga yaabaa ka xooga badan markay labada xagga ammaanada iyo wixi kale iskaga mid yihin xoreyntuna kaasay xooga badan bay usii wanaagsantay xagga asharka marka laga eego ilan cagti baa sii qaaleya sidaasoo kale mudlaqan maaha xadiisku de waa si asalku rasuulku sheegaya alay slatu slam lakin faadilku mar buu mafduul noqon karaa faadilku waa maxay shayga fadliga badani mar buu noqon karaa mid laga fadli badan yahay tusaale ahaan ka soo qad waa caalimba qofkani qofkan addoonka ahi xirfad amba aqoon badan buu leeyahy oo xagga shareecado kale aba ka soo qad ilan axaadiis badan oo dooma inoo soo wariyey soo ma ahayn oo lagu leey mawla rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam saxaabada rasuulka iyo mawla ibni cumar nafi an mawla an can ibn cumar soo maha oo markii damba de ay xoreeyeen marka waxaa dhici karta isagoo xagga marka waxtarka la eegayo xoogga iska daciif wax badan qaban karin oo iyagoo aanay qiimo badanba agtiisa aanay siinaynin mid kaleo xoog badanna agtooda uu ka qaalisan yahay laakin kani dee xagga cilmiga iyo waxtarka iyo umadda wuxuu tari doonaa uu ka qaalisnaado min hadi ljiha markaa muxuu noqonayaa inuu kaasi ka fadli badan yahy acmaasha laftigeedu kala fadli badanta alimaanu billah wajihaad fi sabiili اllah rasuulkuna alay slat slam marar kale ayuu ku jawaabay ayulcamali afdalu horena way usoo barreey camalkeeba u fadli badan alimaanu bilah markii la weydiiyey haddana ya wuxuu ku xigsiiyey asalaatu calaa waqtiha bir lwaalideyn hakada maxaa lagaga jawaabay waxaa lagu jawaabaya amba rasuulka waxaa la weydiiyey alayh salatu slam min ayil acmaali baa meesha ku jirto oo min bay ka dhigantay markaa jawaabta way iska cadday mintii ahayd iyo inay ka dhigan tahay alimaanu billahi isagu dee markas horta waa mudlaq oo u fadli badan yahay iyo inay tahay kolba xaaladda baahida loo qabo mar baa laga yaabaa dadku inay salaada aada ugu wanaagsan yihiin laakiin ay birulwaalideyn aanay ku wanaagsanayn ay gaabis badan ka yihiin marka camalkay dadku baahida badan yihiin baa noqonaya kaasuu noqonaya xaaladda ayada saaltu nabiya sala la ala sl nabigan weydiy camali afdalu qaala wuxu uhi imaanu billahi wajihaad fi sabiil qultu fa ayu riqaab riqaab jamcu raqaba marka haddii qofka qoortiisiba ayaa xaniban bay ka dhigan tahay raqaba waa ilahayna qur-aanka subxana wa tacala ku sheegay afdalu ay min shahati alcitaaq qaale wuxu uhi calaaha ka u sarraysa hamanan xagga lacagta wa anfasuhaa wa anfasuhaa waxay ku cadfanta agga hore cinda ahliha ta u qaalisan wacan ibni cumar radi allahu canhuma qala wuxu uhi qala rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku wuxu uhi man actaqa qofku xoreeya shirkan ay qisman qeybu kule lahu ku leeyahay fii cabdin fa kaana ay u qofkaasi lahu maalun fa kaana uu u lahu qofkaa maalun maal u ahaaday maalkaasoo yabluqu gaadhaya hamana alcabdi addoonka lacagtiisii quwima waa la qiimeyn qiimata cadlin qiimad cadaalada ayaa addoonkii la qiimeynayaa oo fa acdaa wuu siinayaa shurakaahu kuwii la wadaagayey addoonka lahaanshihiisa xisasahum nasiibkooduu siinayaa wa cataqa calayhi waxa xoroobaya arrinkaa ku xoroobaya alcabdu addoonkii wa ilaa haddii kale miya oo aanu haysanin lacag inta kale uu ka xoreeyo faqad cataqa minhu waxaa ka xoroobay ma cataqa wixii xoroobay ka xoroobay mutafaqun caleyh walahuma bukhaariy muslim waxay so wariye can abi hurayrata wailaa haddii kale miya quwima caleyhi waa la qiimeyn wastusciya waa laqa waa laga shaqaysiin waa laga shaqo dooni ay ilcabdu wey addoonkii gayra mashquuqin caleyhi iyadoon lagu dhibaateyneynin oon lagu ibn xajar baa odhanaya raximah llah ina in shaqo laga doono addoonko laga shaqaysiiyaa mudrajatun waa mid lasoo dhexgeliyey fi lkhabari khabarka oo hadalkii nabiga maha alay slat slaam xadiiskana masaa-il muhiimu ka hadlayaayoo xoreyntii marka la sameynayo dee addoonku hadduu qofku isagu keligii u madax banaan yahay waa iska caddahay warkaas hadduu xoreeyo laakiin hadday shan qof ugu kuleeyihiin ka soo qaad oo u ihahdo warniyo ninkaa anigu addoonka ah intii aan xaqa u lahaa waan xoreeyey waxaan leeyahay haddii aada lacag kala haysato mubacad ma noqon karaye haddii aada lacagtii afartan inay kale aada u celinaysay aada hayso horta marka hore waxa la qiiminaya dee addoonkii ba la odhanaya qiimihiisu waa intaa adigu intaasaad xoraysa intaasaa ku hadhay qiimo cadaalada oo saxa baa la qiimeynaya intaa uu joogaa dabeetana waxaa la odhanaya inta kale ragga kalena u celi dadka kale u celi raggii dumarkay doonaha noqdaane wixii ay xaq u lahaayeen u celi addoonkaasina qaybna addoon noqon mayso qaybna xor noqon mayse waa waajib inuu xoroobo haddii la waayo oo idhaa wa wax kaloon haya ma jirto oo kuwii kalena ay diidaan waxaa leeyahy qofkaasi qaybina waa xor qaybina waa adoon oo siduu noqonaya hadduu shan saacadood shaqeeyo oo afar nin ay leeyihiin shan nin ay lahaayeen oo midu xoreeyey shan saacadood hadduu shaqeeyo saacaddaa u shaqeysay isaga iska leh afarta kalena ciddii dawu shaqeynay shaqeynayay kale noqonaysa laakiin riwaayadda dambe xadiisku maxay soo kordhisay waay soo kordhisay xadiska hore ilaa faqad cataqa minhum cataa saasuu addoon iskaga ahaanaya xadiiska lakin dada waxay soo kordhisay isagii baa la odhanaya mukaataba noqonayaayo mid heshiis lala galay buu noqonaya waxaa leeyahay orod shaqee soo qeybtaasi xorku maaha intaasoo saacadood soo shaqee saacadaha dadkii lahaasii intaa adigu aad iska leedahayna ururso ama lacagta keen oo dabeetana iska bixi sidaa ku xerow waxaa laga yaaba arrintaasi inay marka qaarkood isaga culays weyn ku tahay ayru mash hayra calayhi iyadoon lagu culaysnayn qadiyaddana haddaba la isku khilaafay culimada qaar baa yidhi hadalka nebigu alayh salatu slam wuxuu ku joogay wailaa faqad cataqa minhu maa cataq ee intan dambe waa mudraj mudrajkuna dee kamid maaha weya marka waa hadal lasoo dhexgeliyey laakiin sida markaa culimo muxadisiino badan ay sheegeen hadalkii nebigu weeyaan intanina oo asalku dee wa inaanu mudraj ahayn khulaasatu qol waxay tahay qofka dad kala duduwani ay leeyihiin oo qaar ka mid ay xoreeyaan waxaa waajib ku ah intaa uu xoreysay inay inta kalena u celiyaan lacagtoodii qofkuna u saa xor ku noqdo ajarkaana iyagaa wada qaadanaya walaagiina saasay ku yeelanaya kaab dee xoreeye baa ku yeelanaya ma intaa xoreysay haddii kale waxaa la odhanaya oradoo soo shaqeeyo iska soo bixi intaad iskaga bixin karto ama sanada kuu qaarto ama kaaga barato wax lamida ah noqoto saasaa la odhanaya culimada qaarkoodna waxay leeyihin me shardi ma aha in lagu sameeyo qolada markaa in mudrojo o kale qofkii la kelifi maayey qeybna xor buu ka noqonaya qeybna adoon buu ka noqonaya qaala rasuulu lahi sala allahu ala qof horeeya shirkan qeyb lahu uu leeyahay fii cabdin addoon uu kuleeyahay lahu iskale markaa fakaana ay u ahaatay lahu qofkan addoonka xoreeyey maalun maal u ahaaday yabluqu gaadhaya thamana alcabdi dhammaan addoonka lacagtiisii oo dhamaystiran quwima waa la qiimeynaya alcabdu qiimata cadlin qiimo cadaalada oo aan midnaba la dulmiyeynin oo faacadaa dabeeto uu u celin doonaa uu siin doonaa shurakaahu ciddii la lahayd xisasahum xisa waa nasiibka imka wacataqa calayhi waxaa ka xoroobaya wacataqa calayhi uu ku xoroobayaa alcabdu addoonku arrinkaa isaga ah iyuu ku xoroobaya oo isagaana walaagi yeelanaya o ilaa haddii kala miya faqad cataqa minhu addoonka ka xoroobay maa intii cataqa ka xorowda intaa uu xorta ka yahay walahumaa bukhaari muslim waxay soo wariyay can abi hurayrata wailaa haddii kala miya halkaa shurakaahu xusuusahu cataqa caleyhi alcabdu wa ilaa haddii kale qawima caleyh waa la qiimeyni wastusciya waa laga shaqa dooni asacyu alif iyo sin iyo taaduna dalabkiibay dee soo kordhiyeen ficilkiiba wuxuu noqday sudaasi wasusiya gayru mashquuqin caleyhi waa laga shaqo doonaya addoonka gayru mashquuqin caleyhi iyadoon lagu dhibaataynaynin laa yulxaqu bihi dararun liajli hada asicaaya hadihi asicaaya waqiila waxaa la yihi ina sicaayata ka shaqaysiintani mudrajatun fi lkhabari khabarka waa la so dhexgeliyay fi lxadiis wacan abi hurayrat radi allahu canhu qal qala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam laa yajzi abaal u abaal gudi maayo abaal u celin maayo waladun mid la dhalay waalidahu kiisii dhalay kii dhalay waalidkiisa ahaa abaalkiisa ma gudi karo wuxuu doonaba haw sameeyaa ilaa mooyaane an yajidahu inuu helo waalidkiioo mamluukan adoona fa yuctiqahu oo u dabeetana xoreey rawahu muslim wa can samura radia allahu canhu ana nabiya salى allahu alay waslam qaal wuxu qofka mulkiya daa raximin qof qaraabo saaxiiba ah, maxramin oo maxaarimtiisiia fa huwa xurun xor buu noqonaya rawaahu axmed walarbaca warajaxa waxay rajaxeen jamcun min alxufaadi koox badan oo xufaadu xadiiska ka midii annahu mawquufun inuu xadiiskani yahay mawquuf waalidka fadligiisu waa mid aan la soo koobi karin aad iyo aad buu weyahay qof waalidku u abaalgudi karaana ma jiro hadduu wuxuu doono siiyo hadduu cumrigiisa oo dhan sido uma uma abaalgudayo hal mar un buu guday buu nabigu leeyay alayh isalaatu wasalaam waalidkiioo addoona buu arkay oo la addoonsanayo markaasuu soo iibsadayoo dee sidaasaa uu ku xoroobay markaasuu abaalguday cabdillahi bn cumar iyo culimo kaleba cabdillahi bn mascuud iyo adu waxaan filaya adu saxaabadaasay ahayn cbdillahi bn cumar amba cabdillahi bn masud abdillahi bn cumarna waa arkeen nin baa u yimid nin baa isagoo kacbada dawaafaya oo hooyadiina sida oo de weliba meel fog ka soo qaada oo yaman iyo xaggaa ka keenay ayaa wuxuu ihi intii ay siday in ka badan baan siday buli hooyadii intay dee caloosha igu siday iyo intay dhabarka igu siday in ka badan baan sida anigu oo sanado badan baan sida waay saasun ay hay dhabarkaygaasaa markaa u ah gaadiid ma isleedahay waanu abaalguday suuri maya wax yaroo xataa ay kuu samaysay umaad abaalgudin waayo adigu markii ay hooye ku siday ee ay dhabarka kugu siday waxay rajaynaysaa maxay inaad weynaato inuu kaa weynaado way kukoolkoolinaysa lakin adigu waxaad is leedahay waxaad rajaynaysaa inay dhimato markaa dee waxaad isleedahay khayrka kala hahan weeyaan saasaa farqi idin dhexeeya adu waxaad leedahay kollayba da way socon doontaa intaa ay ka hadhay dee ajarka iyo wanaaga ka hadha ade wanaag buu sameynaya ninkaan wanaagga kuma dhaliilayo lakin wuxuu sheegaya labadiini inaana isku mid ahayn marka ee tiyadii aanad weli halkeedii gaadhin iyadu laakiin inankaagaasi ama ilmahaagaasi ha ku weynaada adaasi waxay rajaynaysaa inaad san kasii wanaagsanaan doonto marka saab ku samaynaysa sidaasuu waalidku fadli badan yaho waalidka fadligiisa gudi mayno bal aad ha loola dadaa waalidka insha allah wixii ducay iyo waxtar kale iyo hadal wanaagsan iyo saas xadiisku haddaba wuxuu tilmaamayaa inay waajib horta ku tahay waladkii inuu waalidkiisa xoreeyay hadduu arko isagoo addoona waa xoreyn karayo waa in xoreeyo waa waajib saaran qaarkood ba markaa culimadu waxay hahdeen sidaad u iibsadaba iibsiga uu iibsado isagoon o dhan waan xoreeyeyba ayuu xor noqonaya qaarkoodna waxay dhaha mena markuu soo iibsado haddana waa in xoreeyo weliba qowlkaasaa daciifa sidaad u iibsadaa buu xor noqonaya ilan macquul maaha inuu waalidka adoonsade oo addoon muddo usii ahaadee iibsiga uu iibsaday mujarad inuu soo iibsaday ayaaba maxay ugu filan tahay inuu xoriyo waxaana sii caddaynaya xadiiska dambe qof ba waxaa gacanta uu ku dhigay cid qaraabadiisiiya oo maxrama maxramka muxuu noqonaya waa aabihii waa hooyadii waa walaashii waa kuwa abtiga u ahaa kuwa adeerka u ahaa saas oo kale weya maxrama xagga guurka o kale xaraam ka noqonaysa ma addoon ma noqonayaba sidaaduu mulkiga gacanta ku dhigay gacantiisa soo galo ayuu xor noqonaya soo qaad dagaal baaba dhacay gaalaa lasoo qabsaday gaaladii baa nin baa waxa kusoo hagaagay wiilkii waa abtiga u ahaa muxuu noqonayaa xadiiska dacfi baaba ku jira laakiin macnuhu waa sax sidaasuu xor noqonaya mujarad waayo ma mulkiyi karo waxay isdiidayaa silatu raxim qaraabo xidhiidhintii iyo iyo addoonsigana wax isqabanaya aan ahayn labadaasaa markaa meesha baxay qaala rasuulu sala allahu alay sl la yajzi u abaalgudi maayo waladun mid la dhalay markaa rag iyo dumarku doona ha noqdo waalidahu kii dhalay waalidkii hooyadii aabihii doona ha noqdeen ilaa mooyaane hal mar mooyaane an yajida inuu helo mamluukan addoonkiio waalidkiio mamluuko fa yuctiqahu fa bisababi dalika yuctiqahu sababta awgeed ku xoray wacan samr bn jundub radi allahu canhu an nabiy sala la ala sl uxu man malaka daa raximin maxramin qof qaraabo u qofka mulkiya marka raximkiiba wuxuu noqonayaa haddana dee mid aan maxram oo dee guurkiisa kale u baneeyay lakin maxramin maxrama fahuwa xurun xor weeye qofkaas saasuu xor ku noqonaya وعن عمران بن حusein رضي الله عنه أna رaجuلا nin ba actaqa xoreeyey sitata mamlukiina lix addoon oo lahu uu leeyahay cinda mowtihi markii uu dhimanayay buu xoreeyey lam yakun lahu umu ahaanin maalun maal umu ahaanin hayruhum iyagaan ahayn fadacaa bihim rasuulu llahi salى اllahu alay waslm rasuulkaa u yeedhay fajaza'ahum wuu qeybiyey ahlaaثan saddex wuu u qeybiyey waa laba laba markaa saddex meeloodoo mid labaa buu qeybiyey uma aqraca baynahum dabeetana wuu qori tuuray fa actaqa wuxuu xoreeyey itnayni labuu xoreeyey wa araqa wuxuu addoonnimadii ku daayay arbacatan afar wa qaala lahu wuxuu ku yihi rasuulku calayhi salatu slam ninkii qowla shadiida hadal adag buu ku yidhi rawaahu muslim xadiiskana wuxuu tilmaamayaa addoommadu dee dhinac marka laga eega maxay ka dhigeen ya dee xoolihii qofku lahaa maalkiisi weyn maalkiisana marka qofku uu xanuunsanayo ee xanuun ku jiro maxaa u banaanaa inuu thuluth soo maaha saddex meeladoo meelubaa u banaan wixii intaa ka badan ma iminkan xoolo kale muu lahaa ina lixdan u lahaa markaa wuxuu ka dhigan yahay rajulun tasadaqa bijamiici maalihi qof maalkiisii o dhan wada sadaqadaystay arrintaana lagama aqbilin rasuulku wuu ku xanaaqayo hadal adag buu ku yihi dabeetna iyagiina maadaamaanay cayinayn dee labada lasoo reebaya afarta lasoo reebaya ila saddex buu qaybiyay rasuulku waa thuluth thuluth thuluth soo ma hal thuluth baa xoroobaya markaa waa laba nin afarna way joogayaan siina qurca ayuu sameeyey markaa xuquuqdu markay mutasaawi tahay ee wax kaloo lagu kala baxal waayo waxaa lagu kala baxayaa qurcada ee lagu kala baxaya halkaa waxaa laga soo qaadanaya laga soo qaadayaa xoreynta addoonka la xoreeyo in laga qaaday laga lagu xisaabinayo marka qofku gaar ahaan xanuunsanayo ama dee sirriyaal yahay wax lamid ah in lagu xisaabinayo thuluthkii un oo hadduu thuluth wax ka badan xoreeyay inaan laga aqbalayn sida ninkan oo kale laakiin hadduu caafimaad qabi ka waran waqti iska caafimaad qabo digdigta yahay uu hayay ahay dee wuu xoreyn karaa markaa markaa maalkiisa waatii intaa in ka badan buu sadqaysan karaya soo maha xaaladana waa marka qofka xanuunka iyo geerida uu dhow yahay وعن عمrان بن xusein radي الlahu canhu ana rajula nin ba actaqa xoreeyey sittata mamlukiina lix adoon lahu uu leeyahay cinda mowtihi markii uu dhimanayay lam yakun lahu muu lahayn maalun maal muu lahayn غayrhum iyagaan ahayn fadacaa bihim rasuulu lahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkaa u yeedhay fajaza'ahum wuu qeybiyey juz wey waa qeybtii ahlaasan saddex saddex buu qeybiyey laba lab uu qeybiyey saddex laba mee saddex meeloodoo min laba ah uma aqraca uu qori tuuray beyru dhexdooda faactaqa wuxuu yihi itnayn laba oo thuluthkiya wa araqa ay abqa ariqa wuxuu ku daayey addoonnimadiina arbacatan afar qaala lahu wuxuu ku yihi ninkii qawlan shadiidan ad adag wa can safina radi allahu canhu qala wuxu uhi kuntu waxaan ahaa mamluukan addoon liumu salaba umu salaba ayaan addoon u ahaa hinda bintu abi umaya zawjat nabiyi sala allahu alay wasalam faqaalat waxay tihi atiquka uctiquka waan ku xoreynayaa wa ashtaridu calayka waxaan kuu shardinayaa an takduma rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka inaad u shaqayso maa shiئta e maa cishta intaad nooshahay inaad u shaqayso rawahu axmed wa abu dawud wanasaa-i walxaakim marka xadiiskana daliil wuxuu yahay in qofku marka ciddu xoreynayo uu shardi dhigan karo uu odhan karo shardiga ama naftiisa ha u dhigto ama sida dhibka umusalam ay u dhigtay rasuulka alay slatu slam cid kaleba ha udhiga inuu ihahdo waan ku xoreynayaa laakiin shardi baan kula gelayaayo inaad hawsha noocaasa ii qabato colo noocaas aad ilaaliso amba cidda noocaas aad u shaqeyso marka walmuslimuuna calaa shuruudihim qofkii maadaama kan la xoreeyana muslim u yahay shardiga waa inuu ilaaliyo shardiga waa inuu ilaaliyo kuntu waxaana mamluka liumi slma faqaalat waxay tihi uctiqa kuxirina waa ashtardi calayk an taqdub rasuul اlahi salى اla alay slam maishta markaa safiina oo ka axaadiisna warinayay marar badan oad ku arkaysa xagga xooggiisa loogu bixiyey safiina si la hahdo wacan caiشha radi allahu canha ana rasuula اlahi sala la alay sl wuxu uhi inama lwalaa-u walaagu wuxuu ahaaday liman ctaqa cidda wax horeysa mutafaq caleyh fi xadiis xadiis markaa walaagan ayaa yeelanaya qofka xoreeyo qofka ama lacagta isagoo ha bixiyo ama markaa marka hore sidiisa u xoreeyeen kaana waynu soo maray soo mahi inama alwalaa libaractum xadiiskaynu kusoo marray ayaa garanaya xadiisu man xadiisu caisha wa qisatu man qisatu bariiraha kuca bariiri kucab وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxu qال رsuل الlahi صلى الله عليه sل رsulku wuxuu yihi alwalaaءu walaagu luxmaة waa xidhiidh calaaqaة wartibaad wey ka luxmaة النaصb xidhiidhka abtirsiinta oo kale ah laa yubaacu lama iibiyo walaa yuuhabu laysma siiyo rawahu الshaafiعiyu وصaxaxu iبن xibaan والxaakim وأslhu fi الصaحيixayn bغayri hada lafdi horeynuu soo marray inaan markaa la iibinaynin walaaga laftigiisa oo walaagu waa maxay qofku qofku markuu xoreeyo maxaa ka dhexeeya xidhiidh laydhaaho walaag soo maha markaa lama kala iibsan karo lama kala iibsan karo laysmana siin karo sida aanad u odhanaynin ina hebel baan ahay ninkana waa ina hebel labadhna walaalaabaanna ah dee dhaxalkiisa waa leeyahy isna wuu leeyay dhaxalkayga haddaba niyo iga iibso oo adiga hadhow walaalan kuu noqdo walaa dad badan baa ayay isiibin lahaa nimba meel kale iska ibin lahaa haddii haddii nasab kale kala iibsanayeen waayo kanna waa saasoo kale nasabku wax la iibin karay waan ku siina ma oran kartaa waaya walaalkay xidhiidhkii nasabkii naga dhexeeyey adaan ku hibeeyey aduu la walaal noqo bilaash ku qaado taasina ma jirayso kanna waa la walaagana waa la mid oo qofkii xoreeyu iska inama alwalaa liman actaq alwalaa luxmatun waa xidhiidh irtibaadun calaaqa ka luxmati xidhiidhkii annasab abtirsiinta o kale ah saasuu yahay xaggee xagga marka la eego inaan la kala iibsan karin inaan la isin karin inaan la goyn karin walaa yubaac walaa yuhabo lama iibinayo lama iibiyo lama laysmala siiyo layskuma dabo baabulmudaberi wاlmukaatabi wa umi اlwaladi wuxuu baabu yahay almudabari addoonkii la xoreeyey bacda اlmowt aladi qiila lahu inaka xuru bacda mowti wاlmukatab aladi kaataba ahlahu aw kaatabahu ahluhu kaay heshiiska la galeen والadiina ybtaquuna الkitaaba mima malakat aymaanikum ka ilahay yihi subxana wa taعala wa um اlwalad iyo addoontii laga ilmo dhashaday um اlwalad wa alatii waladat lisayidihaa awlaada waata sayidkeedii u dhashay awlaad u dhashay ayaa um اlwalad la ihahdaa horena waynuu soo marayd markaynu kitaab ilbic marayna umahaat اlawlaad oo kale umahaat iyo beycoodii inu an jaabir radi allahu canhu ana rajula nin ba min alansaari ansaarta ka mid a ah ayaa actaqa xoreeyey gulaaman adoon lahu leeyahay can duburin geerida kadib buu xoreeyey geeridiisa kadib oo wuxuu yihi markaan dhinto xor baa lam yakun lahu muu lahayn maalun maal gayruhu isaga aan ahayn fabalaga dalika nabiya sala allahu alay nabiga nabigay gaadhay arrintaasi faqaala wuxu uhi man yashtariihi war yaa iibsanaya mini aniga yaa iga iibsanaya faishtaraahu waxaa iibsaday nucaym bin cabdillaahi bihamaani miati dirhamin wuxuu ku iibsaday bihamaani dirhamin sideed boqoloo dirham mutafaqun caleyh wa fii lafdi lbukhaariy faxtaaja waxaa loo iibiyey ninkii faxtaaja uu baahday oo dayn iyo waxbaa lagu yeeshay wa fii riwaayat nasaa wa kaana caleyhi waxaa ahaaday korkiisa daynun dayn baa ahaaday fabaacahu uu iibiyey bihamaani miatin dirhamin fa acdaahu siiyey rasuulku acdaahu ay addaa-in kii daynka laabuu siimiyey iu siiyey wa qaala wuxuu uhi amba uxusiiyey ninkii sida xadiiska imika xag dambe laga fahmayo iqdi iqdi daynik daynkaagii ku bixi buu kuhi halkan mudaberki culimada qaar baa in la iibin maayo si kale loo bixin maayo maadaama qofkani shardi lagu xidhay oo shardigaasi waa maxay anta xurun bacda mowti buu kuhi haddii aan geeriyoodo xurbati dee markaa haddaba waaye ninkii uu sidaa ku yidhi ayuu isagoo adni qofkii dhibano iska nool ayuu baahday baahdayba xoolo kala ma hayba markaa culimada qaar ba waxay dhahdeen xadiiska daahirkiisay qaateen oo haddii baahi meeshii ay timaado waa la iibin karaa laakiin wax baahi haddaan imanin ma banaana qaarkoodna ma banaanadaasi markasta dhinac kale ku dhufteen iyagu daliilka kale adilada kale oogay xoog badiyey marka waxaa lagu soo khulaaseynaya haddii uu u baahdo markaa qofkaasi qaarkoodna waxa bay leyin hadii citaan u baahan qofkaasi shardi ma waa la iibin karaa qofkii cisadaa lagu yihi waa la iibin karaa qawlka aad waddo inuu u dhowya waxa weeyaan in la ilaali inaan marka waxa ilaa qofku u baahda mooyaane aanu iibinin kolle lakin aqwaashka laftoodu way xoog badantao waad sii baari doontaan insha allah xadiiska masaajidka kale ku jirta waa maxay qofka mas ama madaxweynaha ama mas-uulkii geeda ummadda mas ahaa inuu dadka xoolahooda ka xaraashi karo maxkamaddu inay odhan karto matalan qof baa baa lagu yeeshay iflaas baa ku dhacay xoolihiina iska bixin waayey waxaa la odhanayaa waa la daartaasa la iibinaya waynu maqalnay marar badan iyadoo sharaa'idka iyo idaacadii laga xayeysiinaya daarta heblaayo waa la iibinaya amba waa la xanibeeyo matalan oo lama iibin karo lama isma karo saas markaa dawladdu way xaraashi kartaa amba qofkii mas-uulka ah isagu uu xaraashi karaa sida nebigu alay sala slam ninkan xoolihiisi iibiyo lacagti intuu iibiyo weli kaga bixi waliba isagii lacagti intuu weliba nebigu alayh الsalaatu salaam dee gaadhsiinta xaqa uu gaadhsiinayo o keliya un may ahayn laakiin masaalixdii kale ee asxaabta iyo ummadda ayuu saas rasuulka alayه الsalatu salaam u maamulayay ana rajula min ansaari actaqa u xoreeyey gulaama lahu adoon uu leeyahay can duburin ay bacda almowt buu xoreeyey lam yakun lahu muu lahayn maalun maal gayruhu isaga aan ahayn fabalaga dalika nabiya salى الlahu alayه wasalam nabigii gaadho faqale wuxuhi man yashtariihi minii waryaa iga iibsanaya faاshtaraahu waxay iibsadeen nucaym bn cabdillaah nucaym bn cabdillaahi min alansaar kama qiil bihamaanu miati dirhamin muttafaq caleyh wa fii lafdi bukhaariyi faxtaaja waa baahday ninkaasi wa fii riwayat nisaa-i wa kana caleyhi daynu dayn baa korkiisa ahaado lagu yeesho fabacahu rasuulka iibiyey bihamaani miati dirhamin oo facdaahu uu siiyey wa qaala wuxu uhi iqdi dayninka daynkaaga iskaga bixi وعن cمر بن شعyب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم qال وxu uhi almukاatabu ka heshiiska lala galay cabdur addoon weeyaan maa baqiya caleyhi inta uu ku baaqi yahay min mukaatabatihi heshiiskiisi uu kaga baaqi yahay dirhamu dirham intuu baaqi kaga yahay weli waado akrajahu abu daawuud biisnaadin xasan wa aslu xadiiskan asarkiisu cinda axmeda buu ahaaday iyo wathalaasati saddexdii wa saxaxahu alxaakimu xaakimna u saxiixiyey saddexdaasiyay ahaayeen man hum thalaat man hum thalaat aye abu dawud tirmidi iyo nasaa-i ma cada ibn maaja وعن أم سلمة رضي الله عنها qالت waxay tir qala rasuul الlahi salى الlahu عalay sl rsulku wuxuu yihi إida kaana marka u ahaaday lixdaa kuna midkiin dumarow mukaatabun addoon ay heshiis la gashay oo heshiiskii ku jira wa kaana cinda waqtiisa o ahaaday ma yu-addi wax gudaaya xoolihii dee markaa heshiiska lagula galay faltaxtajib minhu ay iska xijaabto rawahu axmed warbacatu waصaxaabu tirmidiy waayo xadiiskana wain kaana fiihi dacfun waxa uu tilmaamaya mukaatabka horta waxa weeyaan mukaatabadu waa mucaahada oo kale waa heshiis wاladina ybtaquuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhu in calimtum fiihim khayra marka waa heshiis la gale waxa lagu yihi tusaale ahaan bariiroo kale ynu soo maray inay tiscata awaaqi inay heshiis kula galeen sagaal sano marka waxaa la karaa sanad kasta iska keen ama int bil iska keen ama imikaba na wada dhib siduu doona haddaba mukaatabkii dhinacna waa addoon buu ka yahy dhinacna xor buu ka yahay oo waa tan leeyahay xoolahaas bay kaaga xidhantay gabadhii uu adoonta u ahaa addoonka u ahaa marka hore iskamay xijaabeyn laakiin markan ay uu xor noqdo dee way iska xijaabaysa waynu garan haddaba markan weli aanu heshiiskiina ku jiro heshiiskii uu galay ama wax kamida buu bixiyey lacagtii amaba shilinba yuu bixina lacagtii uu ku bixinayay u hayaa oo dhamaystiran ama wixii ku bixinaya buu haystaa welina heshiiskii lama lamagama qaadin ha iska xijaabta buu rasulku lehy alay sala gabadhaas xadiiska marka calaa taqdiiri sixatihi xadiiska horena wuxuu tilmaamaya almukatab cabdu maa baqiya caleyhi min mukaatabati dirham inuu weli addoon yahay markaa addoon dhamaystiran maahe haddii laga dooray tusaale ahaan boqol dirham iska keen baa lagu yidhi amba kun dirham shan boqol buu bixiyey nisfi baa xora xadiis taban an arki doona oo haddii uu saa ku dhinto magtiisii qayb baa waxaa laga dhigayaa magtii qofka xorta oo laga dhigaya marka qeyb baa xora intaa xorta uu iska shaqaysanaya oo hawshiisii gaarkoo iska qabanaya inta weli intii kale ay addoon ka tahayna ciddii uu sayidka u ahaa buu u noqonaya وعن cمر بن شhعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله علي sلم qال وxu المكاaتبu ka heshiiska lala galay addoonka cabdun addoon weya ma baqiyay caleyhi intu ku hadhay min mukaatabatihi heshiiskiisi iyo lacagti laga doonayay dirhamu kaga hadhay وعن أبي سلمة رضي الله عنها qال qاla rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم إذا kaana لإحdاakuna markay dumaro midkiin u ahaa u ahaado mukaatabun addoon mukaatabi wa kaana cinda waqtiisu haday ma yuaddi ay maa yu-addi mukaatabata faltaxtajib waxayuu iskaga bixin karo faltaxtajib minhu ha iska xijaabto wacan ibn cabaas radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu ala slm qala wuxu uhi yuda yuda waa laga mag bixin doonaa almukaatabu mukaatabkii biqadri maa cataqa minhu qadarka inta xorowday diyat alxuri magtii xortaa laga bixinaya wa biqadri maa raqa minhu qadarka inta addoonka ka ana diyat alcabdi magtii addoonka laga bixinaya rawahu axmed wa abu daawud wa nasaa-i xadiiskana wuxuu tilmaamaya qofka mukaatabka xadiiska kaleo hore oo kale kana ka xoog badan waxaanu tilmaamaya qofkii mukaatabka ahaa ka soo qaad kala barh baa lagu leeyahay saynu sheegaynay kala barh baa xora waa la dilay ninkaa haye konton halaad sideedu u yeelanaya inta kalena waa la qaybinayaayoo wuxuu yeelanaya intii addoonnimada ayuu ka yeelanaya addoonka intii lagu bixinayey ayaa la qaybinaya markaasaa dabeetana qeybtaa ka qaadanaya yuda bimacnaa addiya wey halkaasaa ficilku waa ficil halimka ana nabiya sala llahu ala sl u yuda yudfacu diyatu almukatabi biqadri maa shay qadarkii baa la bixin doonaa cataqa minhu xoroobay waxaa laga bixin doonaa diyat alxuri qofkii xorta diyadiisa magtiisa wabiqadri maa raqa minhu intay addoon ka ahaatay ee weli hadhsanna diyat alcabdi wa can camr bn xaaris an uh, an camr bn xaaris akhi juwayriya um lmuminiin radi allahu an canhum camr bn xaaris waxaa laga wariyay walaalyihiin juwayriya bint lxaarif oo ahayd xaaskii nebiga qaala wuxuu yihi saxaabigaasi maa taraka rasuulu llahi sala allahu alay sl rasuulka alle kama tegin cinda mowtihi markii uu geeriyoonayay dirhaman dirham kama tegin walaa dinaaran dinaarna kama tegin walaa cabdan addoonna kama tegin walaa amatan addoonna kama tegin walaa shay-an waxbaba kama tegin ilaa baqlatahu geeyadiisii mooyaane albaydaa caddayd iyo wasilaaxa hubkiisii wa ardan iyo dhul jacalahaa uu ka yeelay sadaqatan sadaqo iyo waqfi uu ka dhigay rawahu albukhaariy wacan ibn cabaas radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku wuxu uhi ayuma amatin addoontii kasta ee waladat dhasha min sayidihaa sayidkeeda ilmo u dhasha fa hiya xuratun xor weeyaan bacda mowti geriisa kadib akraja ibnu maaja walxaakim biisnaadin daciif warajaxa jamacatun koox culimada ka mid waxay rajaxeen waqfahu calaa cumar radi allahu canhu inuu cumar mowquf ku yahay maslada kale waxa weeyaan um lwalad imika waxaynu soo marray mudaberkii iyo mukaatabkii umulwaladkiina waa gabadhii sayidka ilmo u dhashay hadday ninkan sayid u tahay nin kalena markaa uu u dhisay ninka kale ay caruur u dhashay de waa gaar iyadu kaa kale addoon buu yahay kasoo kasoo qaada laba addoommadiisa awuu isku guuriyey dee mucaawimadkoodu markaa wa isla addoomma isla noqonayaan lakin imika waxa weeyaan umul walad weeyaan oo isagii xorabaa ilmihii ay u dhashay haddii intuu nool yahay dee addoon bay tahay laakiin marka uu dhinto wuu xoroobeeyaa horeynu masalada wax uga soo marreeyo xadiiskan ayaa la isku haystaa oo culimada qaarkood y abdillahi wuxuu ku jooga cumar bn khadaab waayo waxaa la soo wariyay cumar wuxuu iskugu yeedhay khilaafadiisii ayaa wuxuu arkay dad la iibinayo oo dee caruurtooda inay xor yihiin dabeetna muhaajiriintii iyo ansaartiiba uu iskugu yeedhay war maxaad masladaa ka haysaan bay dhahdeen nabiga alay sala slam waxba lagama haya bay dhahdeen haddaba wuxuu yihi kiineba raalli ku ah markii ilaahay idin nicmeeyey in waa goysa hooyadii la iibiyo markaa waxaa la isla gartay cumar markaa ijmaaci saxaabadu ku dhacay inay xor tahay gabadhaas mar alla markuu saa u dhintay isaguna iyadana xor bay noqonaysaa xor bay saa ku noqonaysaa waa la soo wariyey cali ibn abi talib markii dambe isagu markaa hore u waafiqay lakin markii dambe haddana ijtihaadkiisii inuu keenay in la iibin karo qowlka xooga badan waxa weeyaan horena way soo marray nahyi can bayci umahaat inaanay banaanayn gabadha in la iibiyo qofka adoon u dhashay ilmo isla markaana sidaasay xor ku noqonaysaa markaada xadiiska hore hadaba rasuulku alay sla sl inan waxba ka tegin masalo aada u xeela dheer culimadu ka ka daliishanayaan ay soo qaateen bal maskaxda ka yar shaqaysiyay sharxana waa ku haysaan oo ku saabsan umur waladka laftigeeda haye ya iyadii ilmaheda wa lasleemin karaa waa xore ilmihii waa xore <laughs> waa xor baa lagaa yidhi ya haye ah halkey waa ina horta waa laga qaadanaya halkee laga qaadanaya haye haye haye ah ah waay hay halkay kaga jirta xadiiska waad mahadsantahy haye intaa wax ka duwan imanaysaa ya way xisadii bay ka gaadhay haye kita ma kitaab sharaxaad haysataa baarak allahu fik masale muhima ah halka laga soo qaato waxay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam yuu ka dhintay maariya de soo may ahayn maariya soo adoor may hayn ilma ma u dhasho misoo ma dhalin haba dhinteen ya muxuu saxaabiga yihi walaa adoonna kamuu tegin soo may hayn dee maariyana rasuulku waa ka dhintay calayhi salaatu wasalaam maariya markaa waxay ka dhigan tahay ba la yihi markiiba sidaasii ku xorowday dhimashada uu rasuulku dhintay alayhi salaatu wasalaam ayay maarina maxay noqotay ayay xor bay noqotay markaa markaa waa addoonna kama tego wey taasi waxay daliilu tahay haye ah, jazak allah aad baad mahadsantay an camr bn xaris caqi joore umumuminin umm radi allahu canhu rasuulka siduu addunyada uga sahayday xadiska laga qaadanaya qaal maa taraka rasuul llahi sala lah ala kama tegin cinda mowtihi dirhaman walaa dinaaran walaa cabdan walaa amatan walaa shay-an waxba kama tegin rasuulka ilaa baqalatahu hashiis geenadiisu mayn albayda wa silaax hubkiisu ardan yajcalha idaa sadaqat degeeyadaasna jihaadkii baaba ku galaye sida kale oji markaa taas maxay kutusaysaa rasuulku alay sala slam addunyada inaan wadan ka lahayn addunyada qiimaheedana waa sooso haddii addunyadani qiima ay leedahay dee ilahay rasushu u badin lahaa wacan ibni cabaas radi allahu canhum qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm ayuma amatin addoonti kasta wadaeda tasha min sayidaha fahiy xuratun bacda mowtihi waa xor geeriisa kadib marka hadduu xadiisku dee sidaa ku ansixi lahaa marfuucna ku noqon lahaa hadalkiiba uu soo goyi laha lakin waxaa la isku haystaa hadalkani waa hadalkii cabdillahi waa hadalkii cabdillaahi ee waxaan jeeda cumar bin khadaab wacan sahl bn xunayf radi allahu canhu ana rasuula llahi sala la man acaana qofka kaalmeeya mushaahidan mid jihaadaya fii sabiil llahi alla dartii u jihaadaya ninka taageera aw gaariman ama mid daymoobay oo gashiyoobay fii cusratihi daynkiisa iyo culayskiisa ka taageera aw mukaataban ama mid heshiis lala galo adoona fii raqabatihi qoortiisaasi si ugu xoreeyo heshiiska ayna ah ku kaalmeeyeen hee cadallahu llahu ilaahay baa u hadheeye yowma maalin laa dila hadhaanu jirin ilaa dilow harkiisa mooyaane rawaahu axmed wasaxahu alxaakim wallahu aclam rabi towfiq wasalaamu calaykum